bsmi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين ثuma الصلاaة والسلام عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصxaabatihi أجمaعين faxadaثnii جمc min الشhyuخ akhirhm shaykhuna sheekh صالح بn cbdالlah الcusaymi غfr اllah lah وlhm جamيعا bsnaadi kuli minhm ilى smi cayna can cmr bn dinar abi qabusa mowla cbdالlahi bn cami اlcaas can cbdالlahi bn cami اlcaasi radي اllahu tacala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh wali wsلم الraximuun yarxamhm الرaحman yarxamu man fi اlarضi yarxamkum man fi الsmاء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والأجل فهذا هو المجلس السادس والأربعون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي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 yahay oo alla la xusa iyo waadducaa alla oo la baryo cala asafa markii safa dusheeda la taagan yahay in ilaahay subxana wa la xusa lana baryo adiladii kusoo aroortay iyuu baabkan u xadiidka laba kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna moxamed ibn cabdillahi bn xakam waahiqatu can shucayb ibn leyt ibn sacd almisri waahiqatu nabiilu faqiih qaala anbana leyt ibn sacd waa imaamka reer masar can ibn lhaadi waa yaziid ibn cabdillahi ibn lhaad waahiqatu muktir can jacfar ibn maxamed بن علي بن حuسين بن علي بن أبي طالب وhw صدوq إmام فقيه عن أبيه أبهiis ومحaمد بن علي بن حuسين بن أبي طالب وثقة فاضل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهma qال وxu jaaبر طاaف rasuل nabig al ayaa طwaafay slى عليه ولي وسلم بالbeyt سبca todoba jeer ayuu beytka all ku طawaafay wاramla wuxuu ruclayay minhaa todobadaas ثaلaaثa saddex ka mid ah وamaشha أربca afarna wuu uma intaa kadib qaama wuu istaagay cinda almaqaami maqaam ibraahim ayuu agtiisa istaagay fa rakcatayn laba ragc ayuu tukaday wa qara'a wuxuu akhriyay watakiduu ka yeeshay maqaami ibraahima nabi ibrahim maqaamkiisa musalan makaana dukusho ka yeesha ayuu aayaddaas ayuu akhriyey wa rafaca sawtahu codkiisa ayuu kor u qaaday yusmicu annaasa dadka isagoo maqashiini uma intaa kadib insarafa salaadda ayuu ka baxay fastalama markaasuu xajarkii aswadka ahaa wuu taabtay ama uu dhunkaday uma dahaba kadibna wuu tagay oo dhanka safa ayuu dhaqaaqay faqala wuxuu yihi nabda waxaan ku bilaabinaa bimaa camal badaa uu ku bilaabo allaahu alla weyna bihi isaga oo horey uu sheegay fabada bisafa safa ayuu ku bilaabay faraqiya calayha wuu koray xataa badaa lahu lbeyt ilaa kacbadii ay u muuqata oo gadaal buu soo eegay wa qaala wuxuu yidhi alaaa maraatin saddex jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla weyne mooyane waxda keligii laa shariika wadayna lahu allowma sugna lahu lmulku isagaay boqortooy u sugnaatay walahu alxamdu isaga ay mahad u yuxyi alla wuu nooleeyaa wayumiit wuuna dilaa isaga ayaa axyaaga iyo imaatada gacanta ku haya wahuwa alla calaa kuli shayin shay arkaba qadiirun qaadirun mid awoodowa intaas markuu yidhi kadib wakabara takbiir wakabara allah alla ayuu weyneeyey oo allah akbar ayuu yidhi waxamidahu alla ayuu ku mahadiyey uma intaa kadibna dacaa wuxuu ku ducaystay bimaa duca qudira lahu loo qadaray oo alla subxana wa tacala waafajiyey uma nazala wuu degay maashiyan xaal imid socda xataa tasawabat ilaa ay kaga sugnaato ay kaga istaagto qadamahu labadiisa gomadood i lugihiisa fii baطni اlmasiili biyo mareenka gudihiisa oo waadigii fasaca markaasuu nabiga orday sala اllahu calayh wali slm xataa sacidat ilaa ay ka korto qadamahu labadiisa gomadood oo ay ka dhexbaxdo baطni lmasiilka ama waadigii uma mashaa kadibna wuu iska socday xataa ataa almarwata ilaa marwa uu ka taga fasacida fiiha markaasuu iyada koray uma badaa lahu waxaa u muuqday albeytu kacbadii oo gadaal buu soo eegay faqaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu whu calaa kuli shayin qadiir qaala dalika alaaa maraat saddex jeer ayuu sidaa yidhi uma kadibna dakara allah alweyne ayuu xusay wasabaxu alla ayuu tasbiixsaday waxamidahu alla ayuu mahadiyey uma dacaa calayha markaasuu ku ducaysay bimaa duca shaa uu doonay allahu alla weyne facala hada arrinkaas ayuu sameeyey markuu ku laablaabanayey safe iyo marwa xataa faraqa min awaaf ilaa awaafku nabigen u dhamay sala allahu calayhi waaalih wasalam marka xadiidkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habka uu u gutay safe iyo marwo markuu socday jawaari badan dhinacyo badan ayuu taabanayaa axaadiis badan oo noo soo soctan insha allah tabarak wa tacala isaga kama fogaanayso oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu awaafkii dhammaystay oo todobana todobadii saddexna uu rucleeyey afarna uu caadi u socday maqaama ibraahimna laba rakcu ku tukaday aayadda qur-aankan u akhriyey weliba aayaddaas codkiis kor buu u qaaday waittakhiduu min maqaami ibraahima musallan arrin aayaddaas in laga yeeshay meesha ayada ayuu saxaabada ku baraarujinaya eh, nabigeena sala allahu alayh wali wslm radia allahu canhum eh, taqriiban waittakhiduu min maqaami ibraahima musallantaas qofkii imaamho lagu dayani oo muqtada bihi ah in waxaa weeyaan oo uu saas yidhaho dadki shaki ma laha nabigeenabaa sameeyey laakiin ma sunna oo nin kasta oo meesha iyada muxuu ahaa eh, ku tukana inuu ahriyo ma sunna hadda wax ii muuqda ma ahan aad iguma muuqato kadibna codkiisa ayuu kor u qaaday isagoo dadka maqashiini markaasuu ka baxay salaadii <clears throat> xajal aswadka oo markii hore markuu bilaabayna uu dhunkaday markii uu dhammaynayna hadda uu dhameeyey kadibna uu dhunkaday marka waxaa laga qaadanaya halkaas xajal aswadka labada mar oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo si gooni ah u dhunkaday waxay ahayd markuu awaafka bilaabayey iyo markuu awaafka dhame weliba oo labada ragcoo tukaday qofkii markay u suura gasho xilliyadaas inuu isku beega aad bay u fiican tahay kow kadibna markaasuu aaday dhanka safa nabda'u bimaa bada'a allahu bihi markuu yidhi aayaddii qur-aankeedna waa akhriyey riwaayaad kale ayaan soo marnay ina asafa walmarwata min shacair illah markaasuu safa ku bilaabay markaasuu iyada koray ilaa beytka alla ay ugu soo ugu muuqda oo dhankan usoo joosta allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah waxdu laa shariika lahu lahu lmulk alxamdu ala kul qadiir ducoonin noocaasa laa ilaha ila اllah waxdah laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu ala kul shayin laa ilaha illa waxdah walaa nacbudu ila iyah mukhlisiin lahu din wala kuriha alkaafiruun adciyo noocaasa oo waxaa weeyaan isdaba taalla ayaa qofka uu alla ku mahadinaya alla ku weyneyna alla muxuu aha ugu tasbiixsana markuu intaas ka dhaca kadib ayuu marka ducadii caadigahayd ayuu bilaabaya oo muddo dheer ayuu marka alla baryaya subxaana watacaala intaas kadibna waxaa weeyaan alla weyne ayuu marka takbiirtaas iyo ducadaas markuu dhameey kadib ayaa kadibna wuxuu dhaqaaqay dhanka safa safa dhanka marw u dhaqaaqay afwan uu dhaqaaqay markuu kastoo socday intaan xataa aan lagu dhawaanin marwo ayaa marka meesha waxaa ku oli jiray waadi oo biyo mareen ah batnulmasiil halkaas markii ay lugihiisii ay saa u galeen markaasuu nabiga isii day sal slam marka orodkaas la ordaa ragga sunna u yahay laakiin dumarka maya culimada waxay leeyihin maxaa yeelay inkastoo culamada qaarna ay leyihin waa ordayan laftirkooda waxay leeyihiin qofka dumarka maadaama meesha dad badan ay joogaan orodkaas iyo hawlahaasna waxaa laga yaabaa cawradeedii qayb ka mid ah inay faydanta amaba lidaalika dumarka ma ordaan abadan mid midooda iska fagiigaho oo mararka qaar <laughs> aan sunnada aad u aqooni waa gooni laakiin inta badan ragga orda marka markii meeshuu ku hoobta nabigeena sal slm meeshii waadigeed saa ugu hoobta ayuu sii daynaya markii aad ka bax ood ahaa meesha godkeed saas ugu sii baxana socodka ayuu bilaabaya marka inta ayada hadda waxay ku sameeyeen calaamo cagaar ah oo saas umarsan saana umarsan oo korkaada xataa dhinacyada ay ku yeelaan ayaad markaa arkaysaa markaad soo gaarto calaamada arki meeshii aban waa meel siminamutuleel ah, qurux badan mar maraa saaran marka waad ordi markii meesha ay dhamaatana waad istaagay sidaas nabigeena ayuu samey sal sl markaasu wuxuu koray marwa marwadii ayuu marka markii ku dul istaagay uu usoo jeestay dhanka kacbadii ila markii safwa iyo iyo xaramka waaan kala jeeda kacbada isku dhow yihin waa issaaran yihin taqriiban laakiin marwa meel dhowmahan toddoba boqoloo mitir intay tahay taqriiban ani qiyaastayda toddoba boqoloo mitir kama yara aad bay u dharta marka waxaad tegaysaa meel fog hadii marka meesha markaad joogto aad saa iskaga jeesato ama ag u kacba ma arkeysid waa inaad marka soo jeesato in soo jeesato kadib marka kacbada arkeysa hadda xataa lama arkay kacba maxaa yeele derbiye iyo waxbaaba laakin jihada kacbada un un usoo jeesanaysaa halkaasu kadibna intii marwo safu ku sameeyey ayuu nabigeena ku sameeyey sala allahu alayhi waaalih wasalam saas ayuu marka meel walba oo muxuu ahaa mar walba dhah oo amaba uu tagay safa ama marwo uu tagay nabiga saasuu sameynaya sala allah alay slm ilaa dawaafki dhan uu dhameeyo axaadiista marka noo soo socota oo dhan inteeda badan macaanidaas hadda aan ka hadalnay unbay un tasiilinayaan oo mid sacyiga gooni u qaado orodki mid eh, ramalki iyo mid muxuu ahaa eh, mashigi gooni u qaado eh, mid waxaa weyaan takbiirta gooni u qaado mid marwe meesha lagaga istaaga gooni u qaado marka waa un sidaasun taqriiban inta hadda noo imaan doonto inteeda badan inteeda badan inkastoo qaybta daman ay jiri doonto laakiin inteeda badan intaas ayay xooga saaraysaa wallahu aclam baab awaaf ama ay kala dhigdhigaysaa baabu awaafi awaaf la awaaf bayna safa walmarwa cala araaxilati iyadoo gaadiid la saarayn yani socod waa caadi laakiin gaadiidna haa waa lagu mari karaa qofkii u baahdo xadidka laba kun sagaal boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النسي أخbaranii cمrان iبن يزيد cمrان iبن khالد iبن يزيد الطائي صدوq weeyaan qaala أنbاna شhucayب بن إسحاaq الأmوي وmولاهم ثiqة رمya بالإرجاع qaala أنbاna بن jurayج cبdimلك بن cبدiز بن jurayج wa ثiqة tbt يurسل ويdلس qaala أخbaranii أبو الزubayr محamed بن مسلم تdrس waxaa weeyaan saduuqun yudlis anahu maxamed ibn muslim samica jaabir bn cbdillahi uu radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu jaabir طaafa nabiyu nabigan ayaa waafay xajat ridac ayuu waafay <clears throat> calaa raaxilati heshiis ayuu ku dawaafay bilbeyt ayuu ku dawaafay wa bayna walmarwata liyaraahu nnaas dadka inay arkaan waliyushrifa inuu u muuqda waliyushrifa laba waa noqon kartaa in isaga u muuqdo oo la arka oo wuxuu samaynaa dadka ay kor u arkaan iyo iyo inuu dadkii ka warhayo ishraaf odayga ka warqabo waa suuragal iyo waliyasaluhu inay su-aalo weydiiyaan ilan dadkii haddii ay kumanaan yihiin boqol kuna maalinta lagu qiyaasaa sida ay sheegeen boqol kun marka qofku dhex jiro oo dadka ka mid ah aad looma arkayo lakin markaad gaadiid qofka saaran yahay nin walba goonigi muxuu ah, soo uu arki su-aalu weydiini wuxuu sameynaa la arki wahaakada isaga laftirkiisa xaaladooda ka warqabi haakada waay ina annaasa dadki ayaa khashawhu nabiga dabooleen yani dadkii dhan ba waa laiskugu imaaday lidaalika naftiisii aba khatar la gelin marka inuu kor eh, gaadiid saarnaado ayuu ku qasbanaada nabigeena sal sl marka qofka u baahda dawaafkii sacyiga marka lagu jiro inuu gaadiid koro amaba ha noqdo aalo ama qof ha noqdo amaba gaadiid cadi ha noqdo dhibaata malaha laakiin haddii dawaab iyo waxyaaba noocaas xayawaanaad lasoo gelina waa in laga ilaaliyo inay meesha ay talwiisiyaan ama ay wasakhiyaan oo qeybihii dambe iyo wax loogu xiro oo afka wax loogu xiro oo maa ila dalik baab lmashi baynahuma baab lmashi socod la socda baynahumaa safo iyo marwo inta udhexaysa ayuu baabkan u baabay laba kun sagaal boqol iyo todoba iyo eh, lix iyo toddobaatanaad ah waa xadiid saxiixa qala alimam nasai abarna maxamed ibn khaylan wahiqatu qaala xadaana bishr ibnu sari wahiqatu mutqin eh, utuhima bira'yi jahm uma taaba wactadar jahmiyanimo ayaa lagu tuhmay ra'yigaas wuuna qaatay marka hore laakiin wuu ka tooba keenay wuuna ka ictidaalay waana hiqatu mutqin qaala wuxuu yidhi bishr ibnu sari xadaana sufyaan الthawri weyaan can cطاء بن الsائب الثaqفي wa saduq اkhtalط can kaثيir ibnu juhmaan jumhaan dhah jumhaan kثير بن جمهان السلمي waa مqبuل qاala رأيت waxaan arkay iبن cمر cبدالله بن cمر رضي الله taعالى عنهuma يمشي isagoo socda بين الصفا والمروة faqاala kadibna wuxuu yihi in أمشي haddii aan socdo on iska lugeeyo faqad رأيtu رasuل nabga al sل sل يمشي isagoo lugeyn iska soconi wain أsxى haddii aan ordana faqad رأيtu rasul rasulka ayan sل sل يsxى isagoo ordi طabcan wuxuu leeyahay isigoo iska socdo umad dhanka galayno meeshii laga soo bilaabilaa iska dhamaysani socodku dhamaysan orodba aan lahayn ayaa la arkay markaasaa wuxuu yidhi haddii aan iska socdana nabigeenoo socdaan arkay haddii aan ordana nabigeen ordaan arkay macnaheeda marka maxay tahay inay bannaanta ayuu arrinta iyada ayuu sheegaya laakiin sida sunnada waxaa weeyaan qofka inuu intaas ordo qofka caafimaad mararka qaar waxaa weeyaan <laughs> mararka qaar orod xataa waad waad gebi intaad daasho yani xaalad adag marka lugtii aadba culays ku qaaday orod maba jir xaaladaha qaar marka inaad orod aad damcda xibnihii jilbihii iyo meelihii kalabaxyada dhan ayaa iswada ruugayaano marka waxaad leeda ya allahu ya nafsi xaalad adag wa xaalad adag wa lidalika nabigeena sal slm markay saaabadk saxaabiyaadka weydiiyeen oo yihahdeen nabi allow hal cala nisaai jihaadun qaala calayhina jihaadun laa qitaala fiih waa ti aan soo marnay alxaj alcumra saa weyaan marka wax sahlan maaha qofka markaad cumraysata markaad xajiso waxaad dareemaysaa xaalad inaba aan cadihayni ruknigan dhaca weyninku u qaba wax cadimaan wax sahlan maaha culayskiisa xataa culays maadi aho qofka shada waa la shaqeeya waxbaa la qabtaa qofka canidada xamaasha wamaa ilaa dalika culays looma arka laakiin markii xajki uu noqda xajki wax sahlan maaha waxaad dareemaysaa ya sheekh ha ha waxaad dareemaysaa in buur madaxa lagaa saaray maalinta xajka aad kuu dhammaado waxaad ku sugan inaad sujuudu shukri <laughs> la dhacda marka maxasuudu shukriga marka mararka qaar waxaa laga yaabaa inay camalka ilahay aad ku taam yeel adoo nabad qaba oo caafimaad qaba inaad xajkaadii kuu dhacay inaad ula dhacda mararka qaarna culayska ku saarna <laughs> oo de xaaladda adeygi iyo dhibki iyo yani kurbadii inay kaa degtay waa suuragal labadaba marka xaalad sahlan maaha xajka iyo hawlihiisa culays ha ha miskiinaad noqoni yani qofka wuxuu noqonayaa miskiin yani jid waxaad raadinaysaa mararka qaar aad u martaa meeshii aad degnayd teennadii waad ka dhumi waad ka dhumi markaasaad qof walba leeda war nambarka gacanta kugu xirnaa tusi yani waxaad noqona gacan qabad nin waxaan garanayaa oo mas-uul waddankan ka ah oo rag weliba culculus soomaalida ka mid ah. ayaan eh, carafaan joognay ninka waa nin macruuf oo weliba ahludiin oo aad u qiimo badan oo mas-uul sarana ah kenya ragga hadda ugu soo noqday ka a oo ahludiin ah oo cibaadada aada ugu dadaalo ninka marka galabtii markii oo carafo inta ay dhamaatay gabagabadii la joogo oo baabuurtii la soo galaya inta ay qoraxdii dhamaa baburta la galaya si markay qoraxda dhacaysaba loo baxa markii baska la galaya islaantiisi isaga kala dumay islaantii way anoo marka bas ku jiro iska wardina iska fadhi ayaa ninkiio de xabad inay ku dhacda umaynayso oo de inta ku dhac inta ku dhac inta ku dhac warfaada ayuu soo galay markuu soo galay war islaam maaragta oo inta kale bas kan gal kan kale ku dhac basas saad u taagan yihin aad u murugaysan markaasaan ku yidhi kaale dhab gacadna qabto aan inta fadhiisa waan fadhiisi waxaan dhahay cadiyeeli islaantaas hadduu ilaahay ugu talagalan way dhimani <laughs> makale haddii kalena way badbaadi in sha allah wayna badbaadi wax haba yaraatay gaara ma lahan cibaadadadan way dhamaysani adiga hadda cibaadada waxaa kaaga dhiman wax yar oo saacad ka yar cibaadada iska haleyn waxaad yeli inta soo fadhiisa ninkaas waa nin marka waddankan aad jooga waxaa lagu waardiyeeyaa muxuu ahaa yani ciidamaa lagu waardiyeya waa nin madaxa waan fadhiisiiyey waxaan dhahay marka gabadha waa la arkay dhib ma jira ilaahay ujoosa alla bari ayadna alla baryaysaa oo ay cibaadaysanaysaa adna waad cibaadaysani marka ninkii waan sheekaysanay oo marka xadiidkii waxaan usoo qaaday ahay taabicu bayna alxaj walcumra markii dambe de wuxuu iska hilmaamayoo adiga aakhare iyo diin iyo dhankaasu iska aaday islaantii raadinteedi wuxuu yidhi ilahay baan u xilsaartay ilahay baan uu kaasheeyo waana la heli doonaa markiiba muslifo waan ku helnayba maba meel dher muxua ma jiro marka waxaan u sheegay marka xadiidka hataabicu bayn alxaj walcumra xajka iyo cumrada isdabadhiga xadiidka nabigeena sal slam fa inahumaa yanfiyaani alfaqra wadunuub dunuubta iyo faqriga labadaba way tirtirayaan adduunna waxaa laga baqaa inaad qofka aad gaajo iyo faqri aad kugu dhaca aakhirana in dambi aad geysta lagu cadaabo labadayba cumar iyo xaj ayaa baabi'ini xadiidkii ku dhega ninkii dab markuu arkaba waxaa wey xadiidkii uu sheegi markaad arkaba wuxuu le xadidkii berigi maogeed ilahay soo igu anfacay waxaa weeyaan hadda xajkii cumradii ma kala goy ninka waa sidii ugu wadaa calmamaan kala jeeda marka xataa qof mas-uul ah iyo mid daciifa iyo mid awoodla iyo mid tabar yar iyo mid dadkii kulli masaakiin ay wada noqonayaan marka xagga la taga waxay kutusinaysaa marka waa tamhiil yar ama yani tusaale yar oo qiyaamada looga cibr qaadan karo qofkii qalbigiisa fura dadkii oo isku dharkoo xiran dadkii oo wada siman dadkii oo faqiir iyo taajir aan kala lahayn dadkii oo waxaa weyaan dhammaantood meel ay u socdaan meel u socdaan aan garanaynin oo wada garwad ah sukaara oman bisukaaraada ee qiyaamo laga sheegay ma ahan laakiin waa culays badan ayaa ka jira xajka marka xilligaas oo kale marka qofka inuu iska socdaad ku qasbanaan marka qaar orodku waad gebi orodku waad gebi qof markuu isgooyo oo kale iyo xaaladahaas iyo nacam nacam safar marka aad maraysid dhulka hmm? maanta roob waa meel roob badan maogtahay eh, aha tafaalid taxi aha qofku ma xiran karaa socks sagos aad xiran karaa hadii maya haddii aad sagos ma xiran karta haddii aad haddii aad weli aadan eh, taxalulin maya maya looma dhawaan kara ha sheegin taas kaas looma dhawaan kara waa qof qofaynka mogta qabow qabow qabow baad soo waa dareemi marka adig waa un mataqaanaa waa lala waxyaaba ay ku ficanta waxaa ka mid ah xarameynka kolbaariya lama lagama yaqaan hadda soo meeshaan kolbaariya lagama yaqaan oo nin walba eh, lemonia ay ugu jirto eh, erbad waxaas lagama yaqaan qabow kasta imaani waad un yar muxuu ahaa xanuunsanayo waxaad dareemaysaa qabowga iyo adun waad dhaxamooni laakiin kolbaari ku galaysa lagama yaqaan qabow kasta u yimaada marka qabowgaas hoose oo butuleelka aad ku soconi insha allah wax raad ama yeelana biidn lah ka nairobi oo kale ma waaya marka cabdullahi bin cumar wuxuu leeyahay in amshi haddii aan socdo waa xadiidka laba kun sagaal boqol iyo lix toddobaatanaade in amshi haddii aan socdo faqad raytu rasul rasulka ayaanka sal slam yamshi isagoo socda wa in asxa haddii aan ordana faqad raytu rasul ayaanka sal slam yasxa isagoo ordi orodka nabigana marka meeshuu orday waxay ahayd meesha udhexaysa hadda calamayn baa loo yaqaana bayn alcalamayn meesha labada cagaar berigaas marka meel waadi ayay ahayd oo biyimareena xadiidka laba kun sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasr akhbarna intaanan ka gudbin sacyiga taqriiban qof sacyigaas sameeyey qof u horey waxay ahayd umunaa haajar misara haajar markii ilaahay subxaana wa tacaala uu nabi ibraahim amar ku siiyey in uu ilmihiisii intuu qaada xaaskiisii oo haajar ahayd iyo canugiisii ismaaciil yar oo aga cadcad meeshaas uu dhigo oo wax haba yaraatee aanan baad lahayn biyo lahayn ood ilahay amar ku siiyey subxaana wa tacaala nabi ibraahim wuxuu ogay inuu kacbada ilahay halka ay tahay u ogaa waa loo sheeg waa loo waxyooda waa garanaya maatii mar dambe uu dhisi doono halkaas uu dhigay nebi ibraahimna uu iskaga tagay oy ku tiri ibrahim yaad nooga tegaysaa markaasuu yidhi ilahay baan idinkaga tagay ilaah hadduu aad nooga tagna ma dayacaya ay tiri oo biyihii yarayna ay dhammaadeen timir yaroo u taalayna ay cunayseen ay ka dhammaatay oo canug oohin uu iskala wareejiyo xaalad adag ay gaartay ayaa kadibna waxay samaynaysaa buurtan safay fuuli markaasay saas u eegaysaa wax un shanqar ah ama biyo ama wax un kadibna waxay ordi safay ka orday buurtaas kaloo marwa ay haddana ay orod ay ku mari orday meeshi haddana ay fuuri saas saasay marka ay ku jirtay iyadoo xaaladaas noocaasa ah, ayaa waxay aragtay canugi meeshii uu lugaha markuu ooynay lugaha uu ku garaacay meeshii biyo kasoo burqadeen waa maa zamzam fog halkiia marka ay waxay bilowday marka inay biyihii ay moosta axsanta caro dhinac ayaa ka maraysa oo celis nabigeena wuxu leh sal l slm haddii ayna biyaha celinin wuxuu ahaan lahaa meel biyaheed ay go-oynin oo waxaa weyaan biyo iska durdura durdur ah ay noqon lahayn ayuu nabig yihi sala allahu alay waslm marka halkaas ayaa taqriiban in looga dayanaa suuragal wallahu aclam waayahay baaburaman oritaan la orda ama la ruclayn baynahumaa masafe iyo marwo intu dhexaysa in la ordayu baabkan u baabay inta la orda waa intaas calameynka oo waadiga ku oli jiray xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid dacif isnaada qala imam nasacid akhbarna maxamed mansuur aljawaaz wathiqa qala xadathana sufyaan ibnu cuyeyna wathiqatun tabtun xuja qaala xadathana sadafa sadaqa ibnu yasaar aljazari weeyaan wathiqa can zuhri maxamed shab zuhri qala wuxuu yihi sa'aluu waxay weydiiyeen ibna cumar cabdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala canhuma hal ra'ayt yaa sheekhi Ah, midaan ka booday axsanta ah, xadiid laba kun sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis oo baabka hore almashi baynahum ahaa eh, abarna mxamed ibn rafc aqushayri wa iqa qala xadana cbdirazaq mhnsani waiqatun xaafid qaala anbana thawri can cabdilkariim aljazari cabdikariim waa iqatu mutqin can saciid ibni jubayr waa imaamkii qaala raأytu ibna cumar ayaan arkay radia allahu tacala canhuma dakara isagoo sheegay naxwahu ila anahu qaala wuxuu yidhi wa ana shaykhun kabiiru anna waa yeel weyn nin weyn ayaan ahaa waana aniga sheekhu kabiirun ayaan ahay weyaan yani socodka aad soconay wuxuu soconaa ood u ordaynin waa nin waayeel ma ordi karaba baabu ramal baynahuma in la orda safa iyo maro dhexdooda ayuu baabkan u baabay xadidka laba sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadid dacif isnaada qala alimam nascd akhbarna maxamed mansuur aljawaaz wa hiqa qala xadathana sufyan ibni cuyeyna qala sadaqa ibnu yasaar aljazari wa can zuhri qaalu waxay yihahdeen qala wuxuu yidhi can eh, eh, zuhri qaala wuxuu yidhi zuhri sa'aluu ibna cumar ayay weydiiyeen eh, zuhri iyo cabdullahi bn cumar ma soo gaareen suasha adinkaa ladinka rabaa hmm? meel ku sheeg labadan labadan ma soo gaareen haye meeshaas xaqiijiya xadiidka dacfiga wuxuu ku noqday aqiijiy sal ibn cumar ayay weydiiyeen hal rayt mi aragt rasul rasulka sal allahu alay waslem ramala bayna asafa walmarwa marwi safinta dhex isagoo muxuu ah ruclay miyaad aragtay qaal wuxuu yidhi kaana wuxuu ahday fii jamacatin koox oo min annaasi faramaluu way rucleeyeen falaa uraahum uma malaynayo ramaluu inay rucleeyeen ilaa biramalihi nabiga rucleyntiis inay ku daydeen mooyeen wax kaloo malaynayo baabu sacyi bayna safa walmarwa safi marwo dhexdooda in la ordo baabkan waa xadidka labaku sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam ahbarna abu camaar alxuseyn ibn xurayd wa iqa qaala anbana sufyaan ibn cuyeyna can camr bn dinaar can caa ibn abi rabax can ibni cabaasin radi allahu taala anuma qal cbdlah bn cabaas inamaa in kala maana saca nabiyu nabigan wuu orday bayna safa walmarwa liyuriya inuu tusiye almushrikiina gaaladii quwata awoodiisii tafsiirkaas usaar cbdlahi bin cabaas laakiin hadyiga nabigeen inuu ahay waa iska muuqataa baabu sacyi fii bani almasiil baabu sacyi orod la orda fii batni almasiil biyo mareenka iyo adeeg gudihiis in la orda w kuso roy baabkan baab waa meesha loo yaqaano bayn alcalameyn ayaa loo yaqaanaa xadidka laba kun sagal boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam ibn sacid caleyh raxmat ullah akhbarana qutayb ibn saciid qaala xamaad ibn zayd ibn dirham can budayl ibn maysara alcuqayl albasri wa hiqa can an muqira ibn xakiim asancani wa hiqa can safiya binti shayba laha ru'ya waxadatat can caaishata wa hayriha min asaxaaba radia allahu tacala ardaha can imraatin haweeney oo saxaabiyada radi allahu ta anha qaalat waxay tihi haweeneydaas saxaabiyadda ah ra-ytu rasuul llahi arka sal l slam yasca isagoo ordi fii batni almasiil biyo mareenka gudihiis isagoo ordi ayaan arkay wayaquul wuxuu dhihi jiray laa yuqطacu lwaadi waadiga lama jara ilaa shadan orod mooyane saasuu dhihi jiray orod ma waadiga lidaalika hadda waad aragtay gaadiidka iyo xoolaha markii ay caadi jidka hayaan oo jid cadi hayaan cadi ay u marayaan laakiin markay meel waadi iyo kusoo beegmaan saas weyaan marka taqriiban waadiga ordamba lagu jira ayuu nabig sal slm baabu mawdic lmashi meesha la socona ayuu baabkan u baabay la soconi xadid laba kun sagaal boqol iyo waa bayna safa walmarwa laba kun sagaal boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن سلمة المرادي وثقة ثبت والحارث بن مسكين قراءة أي وأنا أسمع ثقة ثبت عن القاسم عبد الرحمن القاسم عتق وثقة قال حدثني مالك من أنس إمام دار الهجرة عن جعفر بن محمد بن علي بن بن علي بن أبي طالب وصدوق إمام فقيه can abihi abis maxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib wa iqatu faadil can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala anhuma qaal ana rasul rasulka sal l slm kaana wuxuu rasulkeen idaa nazla markuu kasoo dego min asafa safa safa markuu ka soo dega mashaa wuu socon jiray marka marba haddii safa laga soo degada laga soo dego orod ma bilowme waxa bilowmi socod xataa idan sabat markii ay ku sugnaato ay ku furarsato ay ku istaagto qadamaahu labadiis lugood fii baطni اlwaadi waadiga gudihiisa saca wuu ordi jiray xataa yakhruja minhu ilaa uu ka baxa markuu ka baxana muxuu samayn jiray socodka ayuu dib ugu noqon jiray sala allahu alay slam marka inta la socona waa inta aanan ahayn waadiga gudihiisa laakiin waadiga gudihiisa ama bayn alcalameyn meesha loo yaqaana iyada orod weeyaan socod ma ahan mawdicu ramal intee lagu ordi ramalki <laughs> alramalu baynahumaa marka hore wuu marku lahaa oo baabka boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa safa iyo marwo inta udhexaysa aramal laakiin xadiiska daciif ayuu noqda soma arkaysaan kan laakiin inta lagu orda oo xaqiiqi ayuu hadda taabanaya xadid laba kun sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai al akhbarna moxamed ibn muthan alcanazi wa hiqatun xaafid can sufyaan ibn cuyeyna can jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib can abihi abihiis can jabir bn abdillahi radi allah ta anma qal jabir bn abdillahi lama goortii tasawabat ay ku hobatay ay ku sugnaatay qadama rasul labadiisa gomadood sal sl luguhiisi fii baطni اlwaadi waadiga uurkiisa ramala nabiga wuu rucleeyey xataa kharaja minhu ilaa u ka baxa marka ramalka waa gudaha waadiga qala imam abarna yacqub ibn rahim dowri waiqatu qala xadaani axmed sacid alqaطaan qala xadaana jacfar ibnu muxamed qala xadaanii abi qaal xadaana ja bn cabdilah radi alahu ta anuma ana rasul s sl nazla wuxuu degay yani can safa safa ayuu ka degay nazara wuxuu ka degayda yacni can isafa safa ayuu ka degay xataa idan sabat markii ay ku ay ku shubantay ama ay ku eh, qotantay qadamahu labadiisa gamadood fi waadigii ramala uu rucleeyay xataa sacida min mashaa xataa idaa sacida goorta uu muxuu ahaa koray ood waadigii ka baxay mashaa waa nas marka waa socday sala allahu calayhi waali wasalam marka mawduca ramalka waa bayna alcalamayn ama ilwaadi baabka boqol iyo sideetanaad mawdicu alqiyaami cala mawdicu alqiyaam bayaanu ama baabu mowdici alqiyaami meesha lagaga istaaga caalmar marwa ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sagaal boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasacid akhbarna moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilxakam waa hiqa can shucayb ibn isxaaq alumawi mowlaahum hiqatun rumya bilirjac qaala anbana leyth ibnu sacd can ibn lhaadi wa yaziid cabdillahi ibn lhaadi waa hiqatu muktir can jacfar ibn moxamed can abih can jaabir ibn cabdillahi radi allahu taala anhuma ataa rasuulah nabiga allah almarwata maro ayuu tagay ama yimid fasacida fiiha wuu koray xataa badaa lahu lbeytu ilaa beytka iyo kacbada ugu muuqday faqaala wuxuu yihi laa ilaha il allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir qaala dalika alaaa maraat saddex jeer ayuu saa ku celiyey nabigeena sal slm uma intaa kadib dakara wuxuu xusay allah alla weyne ayuu xusay wasabaxu alla ayuu tasbiixsaday subxaana allah waxamidahu alla ayuu mahadiyey alxamdu lilah uma dacaa wuxuu ku ducaystay bima shaa allah alla weyne wuxuu doonay ayuu ku ducaystay facala haada arinkaas iyuu sameeyey xataa faraqa min awaaf ilaa waafku ka dhameeyo marka safa iyo marwaba in alla aad loogu baryo meelaha ducada lagu ajiibo inay ka tahay ayaa laga qaadanaa nabigeena sal slam inuu mar kasta ku celcelinayay sal allahu alayh wali wslm marka weliga ayaan lagaa hoojinin dadka in badan oo ka mid ah uma baraarugaan waxaa weya way ordayaan orod ay ku fulayaan orod ay ku marayaan sida xabad dad dabada mxuua ugu jirta ama col dabada ugu jira orodkaasay ku dhaafayaan meelaha ugu muhiimsan oo lagu ducaysa rabana waxaa weyaan waa fowqa asafa وفوق المروة مستقبلا الكعبة daakira allah caza wajal mukabiran lahu musabixan lahu muhalilan lahu marka markaas ee qofka ha mararka qaar lakin marka markaad kush ha hay hay marka laakiin qofka inuu adkaysta waxaa weeyaan markuu cabdillahi mascuud lahay yeman la aad arayta zuximtu ara'ayta yman utuurulaha camal waa taas marka waa ficlan waa jirtaa laakiin inta badan dadka waxay ku fiican yihiin xiriiriga marka xadka aadka aad u badan yahay xataa safo iyo marwakakooda waa un meel farafaraad ka helaysaa xitaa marka xiriiriga aad meesha lasoo maraa ay bud tahay lianna wax ku istaagaaba maba jiraan oo kale wa inta badan waa saas hir saasay u yaacayaan saasay u yaacayaan <clears throat> waaya baab اtakbiiri calayha atakbiiru allah akbar in la yihahdo calayha safo iyo marwo korkooda in allah akbar la yihahdo amaba marwo ama safa inta waa dhihi kartaa korkooda in la yihahdo waa isku mid oo takbiirta lagu badiyo oo lala imaado ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sagaal boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa antu akhbarna cali ibn xujr waa hiqa qaala xadathana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kahiir waa hiqatun habt qaala anbana jacfar ibn maxamed can abihi can jaabir ana rasul rasulka sal slam dahaba wuxuu aaday ila safa ayuu aaday faraqii caleyha wuu koray xataa bada lahu lbeytu ilaa beytka ugu muuqda uma waxad allah alweyne ayuu eh, u towxiidsaday caza wajal wakabarahu alla ayuu weyneeyey waqala wuxuu yihi laa ilaha illa lah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kuli shayin qadir yuxyi yumitu calaa kuli shayin qadiir uma masha wuu socday xataa idan sabat markay ku hoobatay oy ku shubantay oy ku istaagtay qadamaha labadiis gamood ay ku shubantay eh, eh, meeshii masiilka ahayd oo biyo mareynkii saca wuu orday xataa idaa sacidad qadamaha labadiis gamoodood markii ay waxaa weyaan ay soo kortay oy ka soo baxday mashaa wuu socday inabad ay ku shubantay oo kale meel hoosunbaa lagu shubmaa mogta o xataa ata marwata ilaa marwa u ka imaado facala wuu falay calayha marwa kamaa facala siduu yeelay cala safa safa xataa qadaa awaafahu ilaa awaafkiisu nabigeena ka dhameeya sala allahu calayhi waali wasalam kam awaafu lqaarin baabu kam awaafi lqaarin qofka qaarinka oo xajkii cumrada isku daray dawaafkiisa iyo maritaankiisa safa iyo marwa miiquu ahaaday iyo wala mutamaticu mutamatica bayna safa walmarwa safa iyo marwa maritaanka lamara laba shay a lagu ilaaqaa waxaa la yihahda asacyuuna waa la dhahaa saasaana mashhuur ah dawaafna waa lagu ilaaqaa oo bedelkii sacyi la dhihiraa dawaafna waa la iska dhihi karaa wax dhibaata ma lahan <clears throat> laakiin dawaafka asal ahaan kacbada ayaa loo isticmaalaa sacyi safa iyo marwa dhexdooda waxaa loo isticmaalaa asacyu asal ahaan waa sidaas asal ahaan waa sidaas xadيث laba kun sagaal boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النسائي أخبرna cمر بن cali فلاس wa ثiqة xاaفظ qaala xadaثna yaحyى بن القطان weeyaan سعيد القطان قال أنبانا بن جurيج عبدملك بن عزيز بن جurيج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم التدرس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول isagoo le لم يطف النبي nabigeena ma طwaafin وأصxaabu صxaabadiisi bayna الصفا والmarوة إlaa طوافا waaxida hal طواaf ay طwaafeen waa raggii ama xajka keligiis xirnaa amaba xirnaa xaji cumro isku jiro oo qirana sidaa weyaan ayna yuqasiru almuctamir qofka cumraysana intuu timaa ku gaabsani xadid labakun sagaal boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala imam sacid abarna moxamed bn muthan alcanasi can yaxya bn saciid alqaطaan can ibni jurayj qala akhbarani xasan ibnu muslim yanaq almaki waya iqa ana taawuusan ahbar wuxuu sheega an ibn cabaas cbdulah bn cabas abar wuxuu shega an mucaawiyata ibn abi sufyaan khali lmuminiin radi allahu taala arda wa can abihi kadalika anahu mucaawiya ibn abi sufyaan qasara uu ka gaabiyey timaha can inabiy nabigana sal sl uu ka gaabiyey bimish bimish qasin leeb amaba fallaar af dhuuban <clears throat> oo af dheer ayuu kaga gaabiyey fii cumratin cumro ayuu kaga gaabiyey cala almarwati nabigeena oo marwa dushyada jooga kaga gaabiyey marka amalkii cumradii waad garanaysaan arkaanteed rukniga koobaad waa niyadii iyo in la xarmado labayk allahuma cumratan rukniga labaadna waxaa weya waa awaafkii aawaafu todoba jeer in la awaafo tan saddexaadna alsacyu bayna asafa walmarwa safa ka bilow marwa tag soo noqo todoba jeer kow laba saddex afar shan lix todoba mar waa lagu dhameey maxaa ku haray marka waa eh, timihii oo la gaabiyo ama la xiro ayaa ku haray oo qolin ay leeyihin waa rukni qolin ay leeyihin waa waajibaadka cumrada markay cumro noqoto waa laga hadlayaa marka intee lagu gaabay marka markii aad dhameeyey marwo u dhameeyey oo todoba ay ka dhamaatay ayaa korkeedii ayuu nabigeena ku gaabsaday sala allahu alay wasalam hadda marka maalinta ma lagu gaabsan karaa maya waa lagu qabani kuwa la taaganoo muxuu aha oo maqas la taaganoo Ah, ah, waxaa weeyaan oo toban shilin wa ka toban riyaal kaa qaadanano waad arkaysaa marka laakiin hadda meeshii marka ayada meel iska duur ahay ahayd waxba yaraatay wax jooga dadkan ay dadki kooban yihiin laakiin hadda malaayiina meesha a maraysa meeshii mutuleela la saaray waa la nadiifiyey tintaas aad goysa marwaxadiya ah, markiiba qaadi meelay u bixio kale ma lahan dadkii ay ku noqoni dhibay keensani marka sulutaadka iyo qolyaha mas meesha ka ahna ma ogola marka waxaa weyaan wax badan baa ku jira qofka marka waaas inuusan inuu gelin intaa waxaa dheeri ah mukhaalafo kala imaanaysa oo masalada ku saabsan eh, qas eh, timaha gaabintooda sida raajixa ah waa in timaha dhan lagu camimo gaabinta inkastoo shaaficiyada <laughs> ay qabaan yani wax yar haddii xataa un laga jaro ay marka lidalika waxay samaynayaan dash intay wax yar qaf ka siinayaan intana af saas bes saasay lacag ku qaadanaan kuwaas marka waxaa laga yaabaa in aad xajkaagii qeyb ka mid ahoo ficnaay inaad ay kaaga lunto nadaafad darri aad keento ummaddii meesha maamuleysay iyo maamulkii aad ku ciyaarto ood khilaafkii aad qeyb ka qaadata iyo mukhaalafadii sidaas awgeed marka qofka inuu meelihii loogu talagalay in lagu timaha xirto oo qolyaha xallaaqiinta ama noqoto marka gurigaada aad imaado adinka isu xirtaan noqotayaaba xilligaas ayaa kulleyba ku haboon waa yahay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala aimam نسائي abarna mحamed بn yaحyى بn cabd لlahi الذhli mحamed بn yaحyى بn cabd لlahi الذhli النaysaburi الإmam ثiqة فقيه جليل qala وxu xdثna cبدالرزاq بن hn سنcاni qala أنbأna mcmr بn rاشhid الأزدي عن wa ثiqة طبعا ثبت عن بن طاوuس cبd لله بن طاوuس wa ثiqة عن أbيه أbي طاوuس بن kayسان عن بن عباس رضي الله تعالى عن معاوية بن أبي سفyان haali muminiin radia alahu ta a qal wuxuu yihi mucaawiya qasartu waxaan ka gaabiyey can rasul rasulka sl sl almarwati timihi aan ka gaabiyey bimishqasi acraabiyin reer baadiyeah falaar uu watay afkeedii ayaan timihana weyaan kaga gaabay sala allah alay slam falaar kole af dheer oo waxaa weeyaan oo midi xirma waa taqaana soomaalida oo intaada sakiintan iyo xeebahan bedelkeeda waxaa la isticmaalaa midiye ama muus balka ay u yaqaanaan ayaa la isticmaalaa oo waxaa weeyaan xitaa adarten qolyahan tima xiro wayaaba nocaas isticmaala mararka qaar hadda watigan lajogo ataa oo midi ahaan kayfa yuqasiru qofka siduu timaha u gaabinaya xadidka laba kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid shaad ah shaada weeyaan mukhaalafat iqati eh, liman huwa awthaq minhu aw akharu minhu akhbarana moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qaala xaddatana xasan ibn muusa alashyab waa iqa qaala xaddatana xamaad ibn salamata waa iqatun tab can qays ibnu sacd almaki waa iqa can eh, واثقة عابد سبة عن عطاء بن أبي رباح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى ما قال معاوية أخذت waxaan ka qaaday akhadtu waxaan ka jaray dhah min aطraafi shacri rasuuli rasulka al sal slm timihiisa dhinacyaha dhinacyahooda bimishqasin bimishqasin fallaar afkeeda hore oo eh, waxaa weyaan af dheereed af fallaarsanayd kaana macii ani aan watay bacdama aafa markuu taafa bilbeyti iyagoo bisafa walmarwa fii ayaami cashri eh, ayaamihii tobanka ahaa qaala qaysun wuxuu yidhi wannaasu dadkii yunkiruuna hada calaa mucaawiya ay ku inkirayaan marka xadiidku waa shaadaa la yidhi eh, mishkisan kaana maciidaas nin reer baadiye ayuu ka qatay isaga laakiin ma lahayn sidoo kale habkaas iyada ahna waa lagu inkiray calcum xadiidku waa shaada weeyaan ya sheekh ayaam alcashriga maad see loogu haysani see loogu haysani yani axsanta ayaam alcashri cumray ahayd cumray ahayd cumradan waxaa weeyaan nabigeena sal allahu alay waslam si gooni ayuu u cumraystay qiyaam alcashri weligiis ma cumraysanin halkaa weyaan ashrigaas ayaa keenaysa baabu maa yafcalu min man ahalla bilxaji qofkii xaj ku dhawaaqay wuxuu samayni wa ahdaa hadiyey oo hadii la imaaday xadid laba kun sagaal boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimam akhbarna moxamed ibn raafic alqushayri waa iqatun can yaxya wahuwa ibnu aadam waa iqatun xaafid can sufyaan wahw ibnu cuyeyna qaala xadaanii cabdiraxmaan sida muuqato hadda ninka layahya ibnu aadam inta badan wuxuu ka wariyaa sufyaan ibnu cuyeyna inkastoo martabada saddexaad u jooga laakiin maca dalika sida muuqato saas weyaan xataa cashirka horean soo marnay inuu saasay u badan tahay marka hore waxaan ku sheegnay sufyaankaas oo yaxya ibn aadam ka warinayay thawri qala xadaanii cabdiraxmaan ibn qasim alcutaqi waa iqa cabdiramaan cafwan cabdiraxmaan ibn qasim ibn abi bakr sidiiq waa iqa can abihi abis alqasim bn abi bakr sidiq wa iqat faqih can caiشhaa um muminiin radi allah ta anha qalat waxay tir umna caiشha kharajna maca rasuli nabig ala ban sl sl laa nuraa ila xaj xaj ma in wax kaloo na muuqda ma jirin qaalat waxay tihi ama xaj umbaan muxuu ahay aan niyeysnanay qaalat waxay tihi falama goortii antaafa bibeyti beytka u tawaafay bayna safa walmarwa qaala nabigen wuxu yih sal sl man kaana macahu hadyun qofkii hadyi sitay oo watay falyuqim ha ku nagaado calaa raamihi raamkiisa ku nagaado waman lam yakun macahu hadyun qofkaan hadyi wadinin falyaxlil ha xalaalooba baabu maa yafcalu baabu maa yafcalu wuxuu samaynay baabkan ubaabiya man ahalla bicumratin cumro qofkii ku dhawaaqay ou ahda hadiye hadyi la imaaday wuxuu samayn ayuu baabkan ubaabiya baabu maa yafcalu man ahalla bilxaji wa ahdaa baabu maa yafcalu man ahalla bicumratin wa ahdaa ama xaj ku dhawaaq ama cumro kaleed ku dhawaaq hadyi hadyi ad wadda maxaad samaynaysaa tii hore waa garanay ma xalalaabay qofki ilaa tobanaadka laga gaaro tanna iyadana waa un lamid kalama duuna xadيث laba kun sagaal boqol iyo kob iyo sagaashanaad wa xadيث صaxiixa qala الimam أخbarna mحamed بن xatim الmrزي wa ثiqة qala anba'na سweyد ibn nasr الmrزي wa ثiqة qala anba'na cabdالlahi بn yunis cabdالlahi ibn mark waa imaamkii can yunis ibn زid اleyli wa ثiqة can shaabi الزuhri can curwa can caaishaةa qalat harajna maca rasul lah ban sl sl fi xajat alwadac fa mina waxaa ka naga mid ahday man ahala bilxaj qof xaj ku dhawaaqo mina man ahala bicumratin ayaa ka naga mid ahday ahda oo hadyi waday fa qala rasul ui sl sl man ahala bicumratin oo lam yuhdi hadyi aanan wadin oon soo kaxaynin falyaxlilha halaalooba waman ahala bicumratin qofka cumro ku dhawaaqay faahdaa oo hadyi wada falaa yaxilu yaxila ma xalaaloobay waman ahala bixajin falyutima xaja xajkiisa ataamiyana qalat caishatu waxay tiri kuntu waxaan ahay miman ahala bicumratin dadka cumrada ku dhawaaqay ayaan kamid ahaa laakiin hadima ayaan wadin xadidka laba kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad iyad xayd laakiin xayd ayaa xabisay oo ila xalaalooba weyday xadidka laba kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي رحمه الله محمد بن عبد الله مبارك المخرم وثقة قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي وحاويان ثقة مئة قال حدثنا وهيب ابن خالد الباهلي مولاهم وثقة ثبت لكنه تغير في آخره عن منصور ثقة ثبت مئة ثقة ثبت أحسنت can umihi can mansuur bn cabdiraxmaan اlmaki waa iqa can ummihi hooyadiisa waa safiya binti shayba laha ru'ya warawat can caaishata wagayriha min asaxaaba radia allahu taala anha can asma binti abi bakr sidiiq daat niaaqayn waa taqaanaan waa cabdulahi bn zubayr hooyadii qaalat waxay tihi asma qadimnaa maca rasulilah nabigaal ayaa la soo galnay sal slem ayaa nimid ah muhiliina annaga oo ku dhawaaqayna bilxaji falamaa goortii danowna min makata markaan usoo dhawaanay qala rasul wu sl slm man lam yakun macahu hadyun qofka hadi aanan sidin oon wadin falyaxlil xalaalooba waman kaana maca hadyin qofka hadi wadana falyuqiim calaa ihraamihi ihraamkiisa ku nagaado oo sidiis muxrima u ahaado qaalat waxay tihi asma wa kaana maa maca azubayr zubayr wuxuu watay hadyun xolo ayuu waday fa aqaama calaa ixraamihi ixraamkiisa ayuu iskaga nagaaday walam yakun macii hadyun anna hadi ma aanan wadin faxalaltu waan xalaaloobay walabistu hiyaabi dharkayga ayaan xirtay wa taayabtu waan iscarfayey min iibi carafdaydi iyo iibkaydii ayaan isticmaalay o uma jalastu ilى zubayr zubayr ayaan soo ag fadhiistay faqala wuxu yidhi istakiri canii iga fogow faqultu waxaan idhi atakhsha an ahiba calayka inaan kugu soo badmaad iga baqaysaa <laughs> ma ogtahay dumarka iyo ragga waa horaan u sheegnayo yani waa isu jiidmayaan isu jiidmayaan marka haddii ay intay cadar soo marsata ay eh, dhar fiican soo xerata ay soo ag fadhiisato ama isaga saa yeela xaalada khatara la geli xajna waa lagu jira haddii hawshaas ay dhacdana waxaa weeyaan ganax weyn ayaa meesha ka dhiciyo xajka isaga ahana waa la dhamaynay isagoon muxuu ahaa aan haba yaraatay xajnimo kaaga ansixin neef geelna waa la bixini sana dambana lasoo ajini marka ganaax weyn ayaa qof ku dhici sidaa darteed marka wuxuu yidhi iga fogow markaasay tiri inaan kugu soo boodo ka baqaysaa waa la kaftamaysaa baab اkhuba qabla ywm اtarwiya baab اkhubati khudba ayuu baabkan u baabay qabla ywm tarwiyati maalin tarwiya maalinta ka horeyso in khudba la akriyo yani xadiidka noo imaan doono khuab badan iyo khudbooyin badan oo la jeediyey oo yowma tarwiya ka hore la jeediyey ilaa xajka uu ka dhammaado cadayn la caday ayuu baabkan u baab yahay axaadiiskan soo socdana aad buu runtii ugu hadli doonaa laakiin yowma tarwiya ka hore in khudba la gala ayuu asaga imaamku soo qaatay arrinkan marka waxaa laga qaadanaa insha allah tabaraka watacaala waad aragteen xajka marka la aada intaan la bixin ka hore ayaa dadka la wacyigelinaya oo halkaa nairobi iyo meelihii laga soo xajinayo dhan dadka lagu wacyigelina oo dadka la bari oo seminaar la gelin markii lasii socdo diyaarada gudaheedi ayaa lala hadli markii eh, baska la galay ayaan lala hadli markii guryihii la tagay ayaan lala hadli markii xajkii eh, camaashiisa ama cumrada la bilaway ayaan lala hadli yacni meel walba arrinta ayada marka tawjiiha isaga loo la jeedini daliilkiis waa ka qabsada marka xadiidka laba kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad laakiin waa daciif macalasaf shadiid <laughs> macalasaf shadiid waa laakiin nusuus kale oo caddaynaysaa jirta in dadka la <laughs> wacdiyo akhbarana isxaaq ibn ibraahim alxamdali qaala qara'tu calaa abi abi qura qara'tu calaa abi qura abu qura muusa ibnu aariq waa iqatun yuqrib ninka horan waxaa weyan waa taqaana waa ibnu rahwi can ibni jurayj cabdimalik bn bn jurayj qaala xadaanii cabdullahi bn cuثmaan ibnu khuhaym waa saduuq can abi zubayr can jaabir bn cabdillah radi allahu taala ana nabiya nabigana sal slm xiina goorti rajaca min cumra cumrati ljicraana cumradii jicraana oo waxaa weeyaan xunayn duulaankii xunayn ka dambaysay markuu nabiga ka soo noqdo alai sl slam ood magaalada madiine imaade bacaa abaa bakrin asidiiq ayuu diray cala alxaj xajkii inuu madax ka noqdo waa sanad sagaalaad fa aqbalnaa macahu isaga ayaan la qaabilno waan raacnay xataa idaa kaana markuu ahaaday bilcarji meel carji la yidhaha markuu jooga hawaba bisubxi salaad subax ayuu aqimitaanki ayaa la aqimay waa magaalada maka meelaan aada ugu fogeyn hawaba bisubxi salaad subax ayaa la aqimay uma kadibna istawaa istaagay ugu sinaaday liyukabira inuu alla abar yihahdo abubakr oo imaamka ahaa fasamica wuxuu maqlay aruqwata khalfa dahrihi aruqwata geel dhawaaqiis iyo guuxiis iyo wuxuu ka maqlay khalfa dahrihi gadaashiisa fawaqafa can اtakbiir alla akbarti wuu ka istaagay abubakr ayaa ka istaagay faqala wuxuu yidhi haadihi dhawaaqan raqwatu naaqati rasuuli lah sal slm rasuulka alla sal sl hashiisii dhawaaqeeda weeyaan aljadcaa ahayd hashii geela nabiga u ama awrtiisa ama bahalaha uu mxuu u isticmaali jiray mid ka mid ah oo jadcaa la yihahda codkeeda weeyaan wuu yaqaanaa abubakr sidiiq laqad badaa waxaa u muuqday lirasuuli rasulka sal slm fi lxaji inuu soo xajiya u muuqatay markore asagoo soo diray moogta inuu nabigeena ka daba imaaday oo inuu xajiya uu ahaa ay u muuqatay mar labaad ayuu u fahmay falacallahu waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahdo rasul rasulka sal slm fa nusalli macahu aan la tukana dhawaaqaas marka inuu nabi maxamed yahay ala sl slam oo isaga aan la tukana oo nadjiy ayaa laga yaabaa fa idaa waaba isagoo caliyun cali ayaa calaya hashi waa sax waa hashi laftirkeedii waa jadca jadca laakiin cali ayaa saaran ko fa qaala abubakr wuxuu ku yidhi amiirun am rasuul ma amiir baa tahay oo booskayga ade lagu soo geliy amiir lagaa dhigay mise adeeg baa lagula soo diray oo abubakr gaarsiiyaa lagu yidhi qaal wuxuu laa maya bal rasuul amiir ma ihi rasuul ayaan waa adeeg ayaan ahay rasuul ila soo diray sal sl bara'ata suurata bara' inaan akhriyo wa min allahi warasuuli ila nasi bilxaji اlakbar ana allaha barii'un min almushrikiin warasuulu ahy aqra'uha aan ku dul akhriya cala naas dadka fii mawaaqifi alxaji xajka meelaha la istaaga inaan ku dul akhriya ayuu nabiga ila so diray sal l faqadimna makat ayaa nimid falamaa goorti kaana u ahday yowma tarwiya maalintii biyo biyowmin falamaa goorti kaana u ahaaday qabla yowma tarwiya maalinta biyo dhaansiga horteed hal maalin marka la joogo waa maalinta todobaadka yoma tarwiya waa sideedaadka qaama abu bakrin radi allahu taala ayaa istaagay fahaaba naas dadka igu khudbeeyey faxadahum wuxuu ugu warramay can manaasikihim acmaashooda ay gudan lahaayeen xataa idaa faraqa markuu ka baxay ood acmaashii u sheegay qaama caliyun baa istaagay radi allahu taala arda faqara'a alnas wuxuu ku dul akhriyey baraa suuratu baraa suura tawba ayuu ku dul akhriyey xataa khatama ila oo ka dhamaystiro uma kharajna macahu waan raacnay abu bakr xata ida kaana goortu ad yowma carafata maalinta carafa faqaama abu bakrin baa istaagay fakhaطba الnaas ayuu khudbeeyey faxadaثahum can manaasikihim camalkooda ayuu ugu warramay xata ida faraqa markuu ka faaruqay qaama caliyun baa istaagay faqara'a cala الnaas wuxuu ku dul akhriyay bara ayuu ku dul akhriyay xata khatama ila ka dhammaystiro uma waa marki labaad khudbada labaad waa uma kaana marku uma kadibna kaana waxaa ada yowm naxri kaanada waa tii taamkayd faafadna dawaaf ifaada ayaan samaynay falamaa rajaca abu bakr markuu soo noqday khaطba الnaas ayuu khudbeeyey faxadaثahum can ifaadatihim ifaadadii iyo yowm alifaada amaba dawaaf alifaadaha maalintaas iyo wixii la xiriira ayuu ugu warramay wa can naxrihim iyo gowracooda wa can manaasikihim iyo nusukoodii dawaafulifaadihii iyo nusukii iyo acmaasha ay qabanayeen iyo gowrac iyo wixii ugu warramay <clears throat> falama goorti faraqa uu dhameeyey khudbadii qaama caliyun baa istaagay faqra cala nas wuxuu kudu akhri baraa'a xataa khatama ila uu ka dhamaystiro falama goorti kaana had yowmu nafri alawal maalinta tacajulka waa yowm nafri alawal waxaa weeyaan habeenkii kow iyo tobanaad ayaa la baryey maalinteedii marka mine ayaa la joogo dhagaxtuurka ayaa la sameeyey haddana maalintii labiy tobanaad habeenkii labiy tobanaad ayaa la baryey maalinteedi waa la jooga ilaa waktiga zawaalka qoraxda ay ka zuusha kadibna waa la dhagax tuurtay dadkii marka tacajulka sameey faman tacajala fii yowmeyni falaa ima caleyh waman taahara falaa ima caleyh liman ittaqa shardigaasa ku xihan qofkii meesha ka carra oo nar idhaafay meeshaan imtixaankeeda lah kuma jira isaga imi ayaa kaas dushiisa fuuli marka maalinta ayada aho tacajulka la samayna ayaa waxa l yowma anafr اlula waa maalinta bixitaanka koobaad o falamaa goorti kaana yowma anafri alwal markay ahayd oo tacajulkii qaama abubakrin baa istaagay fahaطb الnaas u khudbay faxadathum wuxuu ugu warramay ka yanfiruuna sida ay u baxayaan oy mino ugu dhammaanayaan wa kayfa yarmuuna si ay u dhagax tuuranayaan facallamahum wuxuu baray manaasikahum camalkoodii ay gudin lahayn ayuu baray falamaa faraqa goortuu ka faaruqay khudbadii qaama caliyun baa istaagay radi allah ta arda faqara wuxuu akhri bara'a cala naasi uu ku dul akhri xataa khatama ilou ka khatimo intaas marka waa kudhama adikii qaala abu cabdiamaan alimaam nasaa aya meesha soo dhexgalay marka hadal dheer wa qaala abu cabdiramaan abu kuthaym ninka abu khuthaym la yidhaahdo e laysa bilqawiy qawi ma ahaanin qawi ma ahan annaga sado baan ku shegna somayn fi lxadiidi wainamaa in kale maane akhrajtu haada xadiidkan waxaan u soo saaray oon isaga ugu soo wariyey lianlaa yujcala si aan loo yeelin ibnu jurayj ibnu jurayj can abi zubayr abu zubayr saan loogu warin oo meeshaas tadliis uusan ugu dhicin dadka qaara laga yaabaa inay sameeyaan xadaanii ibnu jurayj can abi zubayr oo kadib muwaasitadii meeshii udhexaysay ninkan ibnu khuhaym ay ka boodaan arrinkaasaan ka baqaayey wamaa katabnaahu ma aanan ka qorin ilaa can isxaaq ibn ibraahim isxaaq ibnu ibraahim ayaan ka qornay oo muxua xandari isaga ayaa arrinkan noo sheega weeyaan intaas halkaa ku jooji hadalka full stop sar waxya ibnu saciid alqaطaan e lam yatruk kama tegin xadiiثa ibn khuhaym walaa cabdiraحmaan cabdiraحman kan waa ninke ilaa ana cali ibn اmadini ninka la yihahdo ayaa qaala wuxuu yidhi ibnu khuhaym ninka la yihahdo munkar اxadiiث xadiikiisa waa munkar wa kaana caliy ibn khuliqa waaba isagoo loo abuuray ilxadiid xadiidka inuu barax tiro ood wixii dacfi ah ka qabto waa in loo abuuray sidaa weyaan marka taqriiba alimaam nasaa xadiidka marka ninkaas ayuu ku ciladaynayaa baab tamatuc almutamati qofka fadli badn shaki ma lahan taurkaa fadli badan taurkaa fadli badan waxaad ku fadli badan yahay camal dheeri ad qabani ya ajruki calaa qadar nasabig soomahin ajirkaada intaad tacaabadaad ay gaarta ayuu la tooyi soomahin laakin waxay u tacajulayaan masaalix kale maadaama ilaahay nas uu ku yidhi subxaana watacaala qur-aanka faman tacjala fii yowmayni falaa ima calayh waman taahara falaa ima calayh liman ittaqa maadaama uu yidhi waa ruqsa ruqsadaasay qaadanayaan laakiin qofkii sii jooga salaado badanaad sii dukanaa camal yani yani cibaadada u tafaruqaya yani meel waxaa weeyaan xaas iyo hawle iyo u dhexgalaa ma lahan lakin qofku markuu kacba muxuu ahay xajki soo dhamaystay adduunu iska dhexgalay mogta marka nooca ma shaki ma lahan waxaa is leeyahay waxaa fadli badan sia ilata wallahu aclam in la taahura laakiin mararka qaar waa kugu dhici inaad tacajul samayso ku qasbanaani teendhadaada iyo adduunkii oo dhanba nalalkia laga damini waxaa weyaan wiii waa lagaa guri meesha bahalaha kugu cuni <laughs> ya cidla waraabaa kugu cuni marka inaad taajusho marka mararka qaar waad ku qasbanaani baab tamatu baab lmutamati qofka tamatuca sameeyey oo cumro la imaaday dhamey kadibna xajna gadaal ka ka raaciyey mataa yuhilu bilxaj goormu xajka ku dhawaaqaya xadidka kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa xadis saxiix qala imam نسائي عليه رحمة الله أخبرنا اسماعيل بن مسعود الجحdري wa ثقة qala xadثna khالد بن xارث الhujaymi qala xadaثna cabdimلك بن abi سulayman maysr الcarzmi wa saduq lahu awham can caطاء بn abi رbax can jaabir بn cabd لlah qal wuxu qadimna maca rasul ayaan soo galnay magaalada maka liarbacin afar madiina ay tageen min dilxijati faqala nabi nabig u sl sl aluu alaalooba wajcaluuha ka yeel cumratan ka yeesha fadaaqat waxaa ciriiryood bidaalika hadalkaas inaan xalaalowna nabiga faritaanka una faray suduurunaa xabadgaalkanaga qalbiganaga ayaa ciriiri noqday wa kabru calayna arrinka waa inagu weynaatay ilaa xaj ayaan u soconnay fabalaqa dalika nabiy nabiga ay arrinkaa gaartay sal sl faqal wuxu ya ayuha nas wardadow axiluu xalaalooba falowla alhadyu hadiga aan sida hadii hadyu falowla alhadyu hadiga hadduusan ahayn aladii kaasoo lafacaltu waxaan samayn lahaa mila aladii tafcalun kalaan samaynaysaan o kale aan samayn lahaa fa axlalnaa waan xalaalownay xataa wadiicna nisa dumarka ilaa aanu galmoonno wa facalnaa aan samayna maa yafcaluuna xalaal qofka xalaasha wuxuu samaynaa xataa idaa kaana goortuu ahaada goortuu ahaaday yowma tarwiya maalinta biyorabaska oo sideedaadkii wajcalnaa makata makana aan ka yeelnay bidahrin aan gadaal iska marinay oon agga mino aadnay labayna bilxaj xaj ayaan ku dhawaaqnay marka qofka tamatuca oo cumro hormarsaday oo iska xalaaloobay goormuu xajka xirnaa yowma aaamin yowma atarwiya ayuu xirnaa weyna baabu maa dukira fii minan mina wuxuu kusoo arooriyo baabkan u baabiya xadiida xadidka laba kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid daciifa qaala imam nasai alay akhbarana moxamed ibn slmt muraadi wxarat miskin qira'atan alيh waan asmc can ibn qaasim cabdiaman qasim cutaqi wahiqa qala xadaثani malik ibn anas can moxamed ibn camr ibn xalxala addu'li wahiqa can moxamed ibn cumraan alansaari wa mahul mahul weyan xadidka dalika daciif saasu ku noqdo an abi abiis wa maqbuul qala wuxuu yihi cadla ilaya waxaa iisoo laabtay iisoo noqday ama igu soo leexday cabdullahi bni cumar wa ana aniga naasilun aan deganahay taxta sarxatin geed oo biariiqi makata maka ariiqeeda ku yeela anoo degan oo muxuua ah meesha iyadaa eh, jooga ayuu igu soo leexday fa qaal wuxuu yidhi maa anzalaka maxaa ku dejiyey taxta haadi shajara geedkan maxaa ku hoos dejiyey qultu waxaan idhi anzalnii diluha harkeedii rabitaan aan rab inaan ka faaidysa soo dejiyey qal cbdullah wuxuu yidhi faqala rasul u sl slm idaa kunta haddii aad tahay bayna alakhshabayni labada buurood oo ad adag oo min minan mina dhinacyaha ka xigo buurta labada buurood mid abu qubays weeyaan midna waxaa wey alaxmar labada buurood maka minana waaba taqaana laba buurood ayaa dhinacyaha ka ah waad aragteen kuwaas kuwaasay u badan tahy wallahu aclam idaa kunta goortaad bayna alakhshabayni labada burood oo minan mino ah wanafaka wuxuu u taagay biyadii gacantiisa naxw mashriq dhanka qorax ka baxay u taagay saas ayuu yidhi faina hunaaka halkaas waxaa ahday waadiyan waadi oo yuqaaloo loo yihahdo asurabatu la yihahdo suraba ayaa la waadigaas wa fii wa fii xadiidi waxaa ku yeelay alxaarit miskiin xadiidkiisii yuqaal loo yihahdo asuraru surar ayaa la yihahdaa asura bihi surarkaas waxaa ku dhex yeelo waadigaas surar loo yaqaana amaba asurbatu loo yaqaana waxaa ku dhex yeela sarxatun geed weyn sura lagu dhalay oo lagu xundurgooyi taxtahaa geedka hoosteeda sabcuuna nebiyan toddobaatan nebi yani toddobaatan nebi ay meesha ku dhalatay geedka hoostiisa oo lagaga jaray xundurtii lagaga jaray sidaas xadidka lakin waa daciif walaa taqum aleyh xuja xadidka laba sagaal boqol iyo lix intuu ku yaala marka waa masjid alkhayf meeshaan oo waxaa weeyaan eh, taqriiban mina dhexdeeda wa lakin xadidka waa daciif xadiis kale ah, noo imaan doonta oo laakiin saxiix ah oo ka warramaysa khayf iyo fadliga uu leeyahay xadidka laba sagaal boqol iyo eh, lix iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala aimam nasai abarna moxamed ibn xaatim ibn nucaym almarwazi waa iqa qaala ambana sweyd bn asan marzi wa iqatun habt qaala ambana cabdullah ibnu marak waa imaamkii an cabdulwaaris sweyd ibnu nas almarwasi ma iqatun habt waa iqatun keligiis ya habt ha ha an cabdulwaari ibnu saciid waa dhakwaan atamimi mawlaahum waa iqatun habt rumiya bilqadr walam yahbut canhu ya hsweyd bn asr marwزiha waa iqan axsanta qaala khaطabanaa rasuul ayaa noo khudbay sl sl biminan ayuu nooga khudbeeyey fafataxa allahu asmaacana nabigan ayaa mina nooga khudbeeyey fafataxa allahu alweyne ayaa furay asmaacana maqalkanaga xataa idaa kuna ilaa aan ka ahano ya ah, hal sadanoo kaamil ahaan bow ka dhahay can cabdilwaariث ibn saciid wadakwaan الtamimi mawlaahuma iqaة tabtur umya biاlqadr walam yahbut canhu waa iq uu yidhi alimaam الnasaئي qala wuxu xadثna xumayd xumayd alacraj xumayd ibn qays alacraj almaki laysa bihi ba's can muxamed ibn ibrahim الtaymiy lahu iqaة lahu afraad can rajuli minhum yuqaal lahu loo yihahdo cabdiraxmaan ibn mucaad waa saxaabi jaliil ah oo xaadiray fatxu makata xadiidkana wuu leeyahay radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi saxaabigaas khaabana rasuul ayaa noo khudbay sal sl biminan ayuu noogu khudbeeyey fafataxa allahu asmaacana aragganaga ayuumaqalkanaga ayuu alla furay xataa idaa kunna lamaan kaana nasmacu kuu maqlo maa yaqulu waxay yidhaahdo wanaxnu anagana fii manaasilna guryaha anaga an iska joogno meelihii aan tegnayno toodooyinka ay noogu dhisnaayeen hadalka nabigeena ilaa aan ka maqalna boqol kun oo qof qof wax maqashina kahor microfon aan wadanin ilahay baa dhagihii noo furay fatafiqa annabiyu nabigu wuxuu gudagalay sal slm yucallimhum inuu bara manaasikahum camalkooda ay gudanayaan oo xajka ay gudanayaan xataa balaqa aljimaar ilaa uu waxaa weeyaan ka soo gaaro markuu sharxayay dhagax tuurka fa qaala wuxuu yidhi bixasa alkhadfi dhagaxa yar oo fiintaalka kan saar laga tuura anig fiintaal baan u aqaanaa shee cusmaan maa u taqaanaa fargan faniin marka fiintaal intaalw dheh argana aniin intaba absada marka aniga waaan aqaanaa intaal o argan iyo intaal wuxuu yihi bxasa alkhadfi ya sheek waa wuxuu dhahay <laughs> <laughs> waa kan geedka lagu xira u dhahay geedka soomali sa lagu xira may farta kabsabaad ir maxaa u taqaana adinkaas ha kan farta maxaa utaqaana ha ha ha fargan bas wax kale uma yaqaan ya fargan ha <laughs> dalil bu hela shek argan ah, kaas kaas wuxuu noqonayaa marka geedgan <laughs> ama laangan <laughs> marka waa daliilkaada waa cadya sheekh cabdallahina wuuu daliil wuuu kusii far iyo ganitaan ah, saas sax wa saas weyaan waayahay marka wuxuu yidhi dhagaxaas o kale lagu tuuro marka halkaad la joogo imtixaan waxaa taagan dad waxaa arkaysaa kab tuurayaan kab kab ay tuurayaan qaar waxay tuurayaan dhagax jubadka halla eg qaar waxay tuurayaan dhagax haddii kugu dhaca kudakri lama ogola marka waaas aniga <laughs> waxyaabaha iga soo maray meesha markaan kaga warramo ad yaabaysaan wax la yaab la yani waxaad arkaysaa qof inta dhagxaan soo qaata waa weyn oo de xataa aad weyn qaar intaa leeg oo toban labaatan xaba soo qaata naw naw naw naw kuwa markuu tuurya ataa yani shaydaanka shaydaan lacnatullahi shaydaan <laughs> yani dadka meesha imaana markaad aragtaan wax aadan xataa tawaqocaynin jahliga meeshuu gaaray o faqaala bixasal khadfi dhagaxa e, fiintaalka yuusan ka weynaanin nabigeena ala sl slam intuu soo qaatay ayaa wuxuu le bimili hada farmu war kanoo kale ku tuura marka mid yar hadduu xataa qof ku dhaco waxba aan ka dhibayn oo intaas la eg yar oo farta ay kuu qabanaysa in lagu turay mid kale qofka qaarku waxay samaynaa agga istaagayaan halkaasay ka soo tuurayaan marka way ka baqayaan meeshii markaasaa madaxi dadki ay wada dakriyaan dhagxi waa weyn waa imtiaan qaar waxay samaynayaan markay meesha arkaan way naxayaan markaasaa toddobadii xabo hal mar oo isku xiran ay shab intay ku siiyaanay orad isdaynayaan ya sheekh <laughs> tubaa sii qaadi tubooyinaa sii qaadayaan hoos tubooyinaa sii qaada oo nuugi a nuugi <laughs> may waa itibaac yani waa fatabicuu milata ibraahima xaniifa nabi ibrahim baa saa sameeyey alayhi salaam o faqaala bixasan khadfi wa amara wuxuu faray almuhaajiriina raggi muhaajiriintahay an yanziluu inay degaan fii muqadami almasjid masjid اlkhayf oo masjid mina ku yeela ah qeybtiisa hore yani wejigiisa hore waa ee gudihiis maaha taban waa qeybta dhanka qiblada xaggeed ay ka degaan amar ansa ree ansaarn wuxuu faray an yanziluu inay degaan fii muahar masjid masaajidka qeybtiisa dambe inay degaan ay gadaalka maraan ayuu nabiga faray sal slam marka khayf wuxuu ku yaallaa mina baabka boqol iyo sagaashanaad xadiidkana insha allah an ka khatimayna bidn illah aza wajal ayna yusali imaamu imamka xagu ku tukana aduhra salaad duhr yowma tarwiyat maalinta sideedaadka intuu ku tukanay imaamka xadidka laba kun sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad wa xadid saxiixa qaala imam abarna moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya ismaaciil ibn culaya ayaa dhalay وثقة وعبد الرحمن بن محمد بن السلام البغدادي لا بأس به قال وحين حدثنا وحنا ورم إسحاق ابن يوسف ابن مرداس الأزرق المخزومي وثقة عن سفيان الثوري وثقة تبطن حجة عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي الطائفي وثقة قال وحي سألت حمويدي أنس بن مالك رضي الله تعالى وارضاه فقلت حاني أخبرني إيقورن أما إيشك بشيء شيء عقلته أتك حسوسته أما أتك فهمتي can rasul s sal slm ayna inteebaad salla duhra salaad duhr ku tukaday yowma tarwiyata maalintii sideedaadka oo xajka ka horreysay qaala wuxuu yidhi biminan ayuu ku tukaday faqultu waxaan idhi ayna salla alcasra yowma anafri maalinta muxuu ahaa uu ka soo tagaayey eh, mina uu kasoo tagay uu kasoo dhamaaday xajka salaad casra ku tukaday qala wuxu yidhi bilabtax abtax ayuu ku tukaday abtax marka waxaa weeyaan waa hadda magaalada maka bartamaheeda abtaxa markaan ka fiiriyey eh, googalka aan ka fiiriyey subaxanan firiba waxaa weeyaan markii laga soo taga kacbada laga soo taga oo dhanka mina la soo aada masjid weyn oo la yidhaahdo masjid melik cabdilcasiis ayaa ku yaala aad u weyn waxaana ka horjeeda boqor cabdilcasiis meeshii uu markuu boqorka hadda haysto oo salmaan iyo kii ka horreeyey cabdullahi iyo fahad iyo ummaddan aabbahood meeshii uu markuu magaalada maka qabsaday ood la wareegay meeshuu u degay oo qasrigiisa ahayd ay way ka soo horjeedaan meesha ayada wax yar marka la dhaafo meel buundooyin iyo ay ku yeelaan oo hadda buundi wax laga sameeyey iyo meelo taanale laga sameeyey meesha ayada taqriiban mantiqadaas waa khansana weli aan la gaarin adi mantiqadaas kama fogo marka waa hadda magaalada maka bartamaheeda waa abtar halkaasuu nabigeena markuu soo baxay kacab waa maalinta saddex biri markuu nabigeena saddex biri markuu meesha bariyey oo saddexda maalmoodna dhagax la tuuray maalinta u dambeysay marka dhagax la soo tuurtay salaada casr xaggee lagu tukaday abdaxaas ku tukaday kacbada sooma gaarin abdax uu ku tukada nabigeena sal slam may waxaa la marayaa mucalla qubuurta mucalla la mari qubuurtaa la mari qubuurta mucalla qubuurta maraya wa khadiija ha ha ha qubuurtaas marka la maro oo khadiijo la dhaafo maaa masjid weyn oo malik abdilcaziz la yihah ku yaala a midig iyo bida intan ka mara intan ka laba jida ka midna int mid wuxuu ka marayaa bidaxuu ka jidka midna midu ka maraya lakin waa isku soo darayaan meesha ayada marka wax yar marka la dhaafo ayaa badaxa uu ka dhigaya hadda markaan fiiriyey gogalka halkaasuu ka dhigaya hada wallahu aclam wa sala allah waslam abdi mustafa galabta insha allahu tabarak wa salaada casar aftaxaan ka dhiganayna marka berri un bay noo ahanaysa insha allah tabarak wa saa loo socda waa la yardaalsada muuqato